assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo toddobaatanaad ee kitaabka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه almu'min alqawiyu khayru waaxabu ila allahi caza wajala min almu'min alضaciifi wa fi kulin khayr mid walibana khayr iyo wanaag buu leeyahay ixris calaa maa yanfacuk ku dadaal waxa wax ku taraya nafca koole ku dadaal wax ka doqonoobin ha ka fadhiisanin wastacin billaahi allana la kaasho ha ka tegin muxuu ahaaye isticaanada ilaahay ha ka tegin aduu naftaada un ha ictimaadin walaa tacjiz ha doqonoobin wain asaabaka shay-un hadduu wax kugu dhacana falaa taqul hadihin low annii facaltu kada wa kada low annii facaltu kaana kada wa saa yeeli lahaa saa saasay dhib noqon lahayd hadihin kolkii wuxuu uu dhacay ood ogaato horta hore intaanu wuxuu dhicin ku dadaal inaad danahaaga qabsato allahaagana la kaashato kolkaa natiijadii aad ogaato arrintii marka siday ku dhammaatay aad ogaato sidaadan rabin hadday arrintii ku soo baxdo kolka ah haddaan saas yeelayaa saa iyo saas ma noqoteen kanay noqon waxbaa dhihin walaakin qul qadaru llahi wamaa shaaa facal waa qadarkii ilaahay allana wuxuu doonu sameeyaa sidaa dheh faina low taftaxu camala shayطaan low waxay furtaa camalka shayطaan bay furtaa shayطaan bay camalka u furaysaa oo qadarka ilaahay oo beensi iyo qoomamo iyo waxaasay kuu keenaysaa iska dhaaf haddii iska dhaafo muxuu ahaay de waxaa tidhaa ilah baa qadaray marka sidii qadarka ilahayna lama dhaafi kara rumea marka kolkaasaa qadarka aad rumaynaysaa oo hogaansamaysaa baabu katbi maqaadiiri qabla اlkhalq عن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهما قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقاadير الخلائق قبل أن يخلق السماawaaتi والأرض بخمسيiنa ألف سنة ilaahay أشhyada مaqaadirteeda wuxuu qoray siday noqonayso shay waliba siduu noqonayo wuxuu qoray intaanu cirkiya dhulkii abuurin konton kun oo sanadood ka horow konton kun oo sanadood ka horow shay waliba wuxuu noqonaya oo ilaahay qoray oo looxul maxfuudka lagu qoray qaala wa carshuhu cala almaa carshigiisuna wuxuu dul saaraa biyuhu dul saaray yani carshiga iyo iyo biyaha waxuma dhexaynin intaas inta gadaal baa laga abuuray carshiga iyo muxuuha iyo biyaha iyo looxa iyo qalamka afartaasa makhluuqaadka ilahi ugu horreeyay marka carshiga iyo iyo biyaha waxba uma dhexaynin carshiga iyo biyuhu waa isku banaanaayeen kolkaa intii ka dambaysa marka samada iyo ardada iyo hawada iyo nabaataadka iyo biyaha iyo biy ma waa horreeyaan yaa la abuuray marka baab في في إثباaت الqدر وتxاaج aadم وموسى عaليهم السلام qadarka sugidiisa iyo doodii dhex martay aadam iyo muuse dhex martay ee qadarka ku doodeen عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم اxتج آadم وموسى عaليهم السلام waxaa dooday isxujeeyey waxaa dooday aadam iyo muسى عaليهم السلام cinda rabbihimaa rabbigood agtiisa ku doodeen rabbigood agtiisa ku doodeen ayb faxaja aadamu muusa aadam baa ka xujo helay muuse ka xujo helay aadam baa xujeeyey yani ka dood helay muuse ka dood helay ay ku doodeen maxay ahayd marka qaala muusa muusa wuxuu yidhi anta aadamu aladii khalaqaka allahu biyadih wanafaqa fiika min ruuxih waasjada laka malaa'ikatah waaskanaka fii jannatih uma ahbadta annaasa bikhati'atika ila alard ma adiga aadamkii ilaahay gacantiisa ku abuuray ee muxuu ahay naftiisana uu geliyey oo malaa'igtiisana uu ku sujuudiyey oo jannadiisana ku dejiyay baa tahay markaas haddana hal geed oo kale laga celiyey geedka haka cunin ha cunin lagu yidhi baa geedkii intaad cuntay aad maxaa jannadii naga soo bixisay jannadii baad naga soo bixisay waad na dhigtay buu saasuu ku canaananaya ayib <clears throat> anta anta aadamu aladi ashqayta annaas kala tiraa ninka dadka muxuu ahay dhibaatada u keenay ee jannadii kasoo saaray ma adiga ayb muusana waa kululaa ah, nin kulul buu ahaa alayh salaatu wasalaam faqaala aadam aadam baa wuxuu yidhi anta muuse aladii istafaaka allahu birisaalatihi wa bikalaamihi ma waxaa tahay muusihii ilaahay dadka ka doortay ee l muusihii ilaah uu doortay ee rasuulnimadu rasuul ka dhigay iyo hadalkii ula hadlay ilaah ku doortay miyaa tahay wa actaaka alalwaaxa alwaaxdana uu ku siiyo tawraad alwax kugu qoray alwax iyadoo qoran laguu soo dhiibay fiiha tibyaanu kulli shay wax walbaba caddayntiisa ay ku taallo wa qarabaka najiya ilaah kusoo dhoweeya adigoo ilah la faqaaya fakam wajadta allaha kataba atawraata qabla an uqlaq imise sanaba tawraad ilaahay inuu qoray aad ka heshay buu yidhi intaanu i abuurin qaala muusa biarbaciina caaman afartan sano afartan sano baa intaadan eh, lagu abuurin ayaa la qoray faqaala aadam aadam baa wuxuu yidhi fahal wajadta fiiha tawraad ma ka heshay وعصى aadamu rabbahu fawawa inay towraad ku qorantay towradii intaa abuurin la qoray looxaada lagu qoray sidaa ma ku aragtay yani inuu aadam caasiyi doono oo geedkii laga nahayo cuni doono qaala nacam qaala afataluumunii عlى an camiltu camala katabahu اllahu عalaya qabla an acmalah qabla an yakluqanii biarbaciina sana ma waxaad igu canaananaysaa inaan sameeyey arrin ilaahay ba horay ugu soo intaanu abuurinbaba wuu sii qorayba kutubtiisii kusii sheegay miyaad igu canaananaysaa qaala rasuulu llahi sala allau alay slam faxaja aadamu muusa aadam waa ka dood helay muusa ka dood helay ayb alixtijaaj biqadari llahi subxaanahu wa tacaala ma banaana dunuubta in loo soo deliishado dunuubta in loo deliishado oo qofku tabriir limawqifihi wa taharub min atabica uu yidhaaho waxaan inanuu dembi kuma oo wax ilaahay ugu qoray buu ahay qadarka ilahay miyaan dhaafi karaa ilahay soo iguma qorin inaan waxaa sameeyo inaan qofkaas dilo inaan maalkaa dhaco ilahay baa igu qoray khalaas marka anu khiyaarba ma lihi waxba dembi anugu waxaa kumalihi inuu sidaa u ixtijaajsado taasi ma banaano xaaraan weeyaan marka aadan ixtijaajkiisa kadu muuse uu ku xujaysanayaa middaas ma aha oo middaas waaba ka tooba keenay dee inuu dembi isagu galay waa is ogaaday waa ka tooba keenay oo ilaahay waa ka toobadii ka aqbalay laakiin majtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahaddaa waa kale marka middan uu yaadan ka doodaya iska beriyeelaya ama iska kula doodayaayo waxa weeyaan waa tasabubkan kada ishqaa'i khalq jannada dadka laga soo saaray ee shaqaawadantada uu sabab ugu noqday taasuu iska beriyeelayaa uu leeyahay taasi marka anigu dembigayga ma aho oo mxuaha taas ha igu canaananin ilaaba hore uu qoray inaad ka baxaysaan jannada ka baxaysaan oo dembigayga salkiisa kaga soo baxaysaan marka taasuu iska beriyeelayaa mooyaane ma aha mxu ahay tabicadii geedkii uu cunay inuu iska beriyeelayo iyo mukhaalafada inuu iska beriyeelayo ma baabun fii sabqi اlmaqaadiiri wa qowlihi tacaala ونفس وma سwاها فأlhمhا فجوuرها وتقواها عن أbي الأسود الدؤلي ظالم بن cمر yaa magaciisa la ydhah waa ninka la yaqaane waadcu cilmi نaحو qaala wuxuuna ahaa taabic mukhadrab ayuu ahaa qaala qaala lii cimraan ibnu xusayni radia allahu canhuma cimraan ibnu xuseyn baa wuxuu igu yidhi ara'ayta bal ka waran maa yacmalu nnaasu alyawma dadku waxay samaynayaan oo yaftaxuuna fiihi ay ku daalayaan ashay-un qudiya calayhim wamadaa calayhim min qadari maa sabaq wa wax lagu qoray oo ilaah uu xukumay oo horreeyeyba oo qadar ilaahay oo horreeye ah aw fii ma yasta'nifuuna bihi mise waxay cusboonaysanayaan iyaguna iska bilaabanayaan weeyaan wax qadar ilahay una ka horraynin mima qad ataahum mima qad ataahum bihi nabiyuhum sala allahu alay slm wuxuu nabigoodu ula yimid wa habatat calayhim alxujatu eh, calayhim xujadii ay ku dul sugnaatay oo waxay iyaguna iska bilowdeen oo iyagu iska samaynayaan ba mise wax ilahay hore u qadaray oo inay samaynayaan ilahay hore u qoray saasuu weydiiyey cimraan waa imtixaanaya faqultu markaasaan waxaan bal shay-un qudiya calayhim wamadat alayhim wamadaa calayhim waa shay ilaahay xukumay hore u horreeyey weeyaan oo cilmiga ilahay hore ugu socday qaala markaasu wuxuu yidhi faqaala cimraan baa wuxuu yidhi afalaa yakunu dulman yaanu dulmi ahaanaynin waxayna weli ayna samaynin in ilaahay marka uu ku qoro oo haddana goorta kolkay sameeyaan uu ilahay u ciqaabo qaala abulswad baa wuxuu yidhi fafazictu min dalika fazacan shadiida waan ka argagaxay arrintaas waan ka booday waqultu markaasaan waxayn kullu shayin khalqu llahi wa mulkuh wa mulku yadih laa yus'alu cama yafcalu wahum yus'aluun wax walbaba ilahay isagaa abuuray oo isagaa milkiyo oo isagaa laho ilahay wuxuu sameeyo wuxuu yeelo muxuu ahay lama su-aalo isagaa khalqiga su-aalo mooyaane tayo faqaala lii markaas cimraan wuxuu yidhi yarxamuka allah inii inamaa aradtu bima sa'altuka inii lam urid bima sa'altuka ilaa liaxzura caqlak yani liaqiisa caqla caqligaaga inaan tijaabiye mooyaane kale sida kuma su-aalaynin caqligaagaan su-aalay caqligana marka waa hagaagsanay ina rajulayni min muzaynata atayaa rasuula اllahi salى اllahu alay waslam laba nin oo qabiilada muzayna ah yaa nebiga u yimaadeen alayh الsalaatu wasalaam faqaala ya rasuula allah ara'ayta ma yacmalu الnaasu اlyawma wayafdaxuuna fiihi ashayءun qudiya calayhim wamadaa fiihim min qadarin qad sabaq ma wax horay loo xukumay oo horreeyey oo qadar hore a miya am fii ma yastaqbiluuna bihi mise wax cusub oo ay iyagun hadda ka hortegayaan mima ataahum bihi nabiyuhum wuxuu nabigoodu ula yimid ah watabatat ilxujatu calayhim xujjadan ay ku dul sugnaatay sidaasaa waa labadaa midkee buu yahay faqaala markaasuu lilah bal shay-un qudiya calayhim wamadaa fiihim waa shay la xukumay oo tagay weeyaane hore u horreeyey wa tasdiiqu dalika fii kitaabi illah arrintaas daliilkeeduna kitaabka ilahay buu ku jiraayo wanafsin wamaa sawaaha faalhamahaa fujuuraha wa taqwaha alhamahaa fujuuraha yani ilaahay wuu ku ilhaamiyey fisqigeedii iyo taqwadeedaba ilahay qof walba ku kii muxuu ahaaye faasiq noqonayana fisqigiisaas marka waa mid hore ilahay uu xukumay oo qadarka ilahay ku soconaya kanna waa mid muxuu ahaye ilaahay qofkii taqi noqonayaan mid ilaahay u xukumay weeyaan mid waliba marka jidkii ilaahay wixii hore uu ilahay ugu xukumay jidkiisiibu qaadaya taasuna marka dulmina ma aha ma eh, mas-uuliyadana qofka ka baryeelimaysa inan qadarkaasi ma oga qadarkii ku horreeyey ma oga qof walbaba waa qof walbaba ilahay waa u caddeeyey dariiqu lxaq iyo eh, dariiqu sharna waa u caddeeyey qadarkiisiina waa ka qariyey qadarkiisina ilahay waa ka qariyey qofku ma oga ayb mas'aladan noocaas oo kale ah cali bn abi aalibna radi allahu canhu waa la su-aalay ayaami markii dagaaladii isagiiyo mucaawiya ay dhex socdeen baa nin iyuu su-aalay oo wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin ara'ayta masiiranaa haada ashayun qad katabahu allahu calayna waqadarahu calayna am shayun istaanafnaahu qaala laa bal shayun katabahu allahu lakum markaasu waa musiibataa wuxuu yidhi ajri melin marka dagaalkan kada aan gallay nimankan kada caasiinta aan usoo soconay usoo hadduu wax qadaro ilaah oo qadaro u yahay khalas tacabkaygii bilaash buu noqda oo ajri ba melihin markaas ari u caddeeyo u leeyahay mha ya muxuu yihi waylak ara'aytahu adanantahu qadaran laaziman muxakaman iyaad u malaysay inuu wax dirqiyaho lagu qasbayo iyo khiyaarka lagaa qaadimiyo inahu low kaana kadalika labaطla mxu aha atakliif wa baطla ahawaab wاlciqaab marka qofka khiyaarka ka qaadi maayo qadarka ilahay khiyaarkii ka qaadi maayo dariiqu lxaqi wa sharina waa loo caddeeyey caqli uu ku kala garto labadii dariiq ku kala doortana waa la siiyey qadarka ilahayna waa laga qariyey qadarka ilahay marka qadarka ilahay lagu ciqaabi maayo khiyaarkaaga iyo ficilkaaga qof walaba lagu ciqaabay baabun fi lqadari wالshaqaawati wالsacaada an caliyin karama allahu wajhahu qaala kuna fi janaazatin fi baqiici lgarqad baqiic meesha la yidhaaho waa waxaa loo idaafiya qarqad qarqadkuna waa geed geed qurxale weeyaano meesha ka bixi jiray faataahu rasuul eh, faataana rasuulu llahi sala allau alay slam rasuulka ilaahay baa noo yimid faqacada waa fadhiisanay waqacadnaa xawlahu wa macahu miqsaratun qul qul gaaban buu kelida lagu qabsado kaasuu haystay nebiga alayh isalaatu wasalaam <clears throat> fanakasa waa foorarsaday nebiga alayh isalaatu wasalaam fajacala yankutu bimiqsaratihi ushiisiibuu dhulka ku qodqodaayey uma qaala markaasu wuxuu yidhi maa minkum min axadin maa min nafsin manfuusa manfuusa yani mawluuda naf la dhalay ma jirto ilaa waqad kataba allahu makaanaha min aljannati wannaar qof dhashay ma jiro ilaa aan lagu qorin meeshiisii booskii jannada uu ku lahaa iyo naarta uu ku lahaa aan lagu qorin wa ilaa qad kutiba qad kutibat shaqiyatan aw saciida naftaasoo dhanbana waxaa la qoray inay shaqiyo tahay iyo inay tahay saciido tahay waa la kala qoray inay mid liibaantay tahay oo ahlujanna iyo in ahlunaar ay natay waa la kala qoray qaala faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi ya rasuula allah afalaa namkusu calaa kitaabina falaa nabtakiluna waa jirta calaa kitaabina miyaanan kitaabkaygii markaa aanan haysanaynin oo aanan isaga mxua aanan daysanayn wanadac alcamal aanan camalka aanan iska daynaynin kolba wixii noo qoray haddaan helayno faqaala man kana min ahli الsacaadati fasayasiru ilى camali ahli الsacaada waman kana min ahli الshaqaawa fasayasiru ilaa camali ahli الshaqaawa qofkii muxuu ahaay ahlujanniihina wuxuu ku socon doonaa camalka ahlujanna ku socon doonaa oo camalkaasu ku geli doona sabab ah janno galka u ahaanaya qofkii ahlu naarana camalka ahlu naar ku soconaya oo camalkaasu naar ku gelaya kaasaa camalka ku marka acmaashanu asbaab weeyaan jannadii iyo gelitaankii iyo asbaab u ah mooyaane qadarkii ilaahay waa horreeyey marka qadarka ilaahay baa sababkaas uu waafaqaya faqaala markaasu wuxuu yidhi icmaluu fakullun muyasarun mid waliba waa muyasar w yani waxaa loo hawl yaraynayaa wixii loo abuuray ama ahlu الsacaada fayuyasaruuna licamali ahli الsacaada wa ama ahlu الshaqaawa fayuyasaruuna licamali ahli الshaqaawa dadkii ahlujanna ahaana camalka ahlujannaha alla u hawl yaraynaya oo nashaad ay u helayaan ku dhaqaaqayaan kuwii ahlu shaqaawada ahana camalka ahlu naarka iyaguna ku dhaqaaqayaan uma qara'a markaasuu nebigu alayh الsalatu slam wuxuu aqriyay faأma man أcطىa واتaqىa وصدqa bاlxusnى alxusnى hiy الjanة fasanuyasirhu lilyusrى وأma man bakila واstغnىa وkadaba bاlxusnى jannada qofkii beeniya oo sida iyo wacdiga xaqiiyo beeniya fasanuyasirhu lilcusrى yani lishaaqa dee dhibka badnayd ee mashii baab fi khawaatim الأعmaal عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثuma يختم له عمله بعمل أهل النار waxaa camalkiisa loogu soo gebagabaynaya camal ahli النار inuu sameeyey muddo dheerna camal wanaagsan uu soo wadi jiray وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثuma يختم له عمله بعمل أهل الجنة ninkaasna iyaduna waa dhacaysaa xadiidkana sababtiisii waa kaynu soo marray muxuu ahaaye ixda alghazawaat nebiga alayh الsalaatu wasalaam inuu yidhi ninkii isdili jiray ee dadka badan intuu laayey haddana isdili jiray baab fi darb الآajaali وaqasm الأrزاq عan cabdاللahi bni mascuudi radي allahu عanhu qaal qaalat umu xabiiba radي allahu عanha umu xabiiba bint abi sufyaan um اlmu'miniin radي allahu anha ba waxay tidhi allahuma maticnii bزawji rasuuli الlah slى اllahu عalيh waslm wa biabi abi sufyaan wa akhi mucaawiya ilahu iidaa ninkayga rasuulka ilaahay ah iyo muxuu ahaye aabbahay abu sufyaan iyo walaalkay mucaawiya ilahay iidaa bay tahy qaala markaasu wuxuu yidhi ibn mascuud baa wuxuu yihi faqaala laa rasuulu llahi sala la alay slam rasulka ilahi baa wuxuu yidhi inaki sa'lti اllaha caza wajal liaajaali madruuba waaaarin waaahaarin mawduuca aajaal ilaahay uu qadiray iyo tallaabooyin la qaadi doono iyo raadid la joogsan doono ayaad ilahay weydiisatay waa arzaaqin maqsuuma laa yacjalu shayءu minhaa duna eh, eh, qabla xillihi yani qabla waqtihi qof shayna intaas soo degdegi maayo waqtigiisii ka horow walaa yuؤahiru minha shayئa bacda xillihi yani bacda xuluuli ajalihi walow sa'alti اllaha an yucaafiyaki min cadaabin fi الnaar وcadaabin fi اlqbr kana khayra laki hadaad ilaahay weydiisan lahayd inuu ilaahay kaa nabadgeliyo cadaabka naareed iyo cadaabka qabriga taasaa kaaga fiicnaan lahayd intaad ajal ilaahay uu qadaray aad dheeraanteeda ilaahay aad weydiinayso taasaa kaaga ficnay intana marka iyadu cibaado weeyaan oo ilahay janno weydiisato oo naar aad ka magan gaso iyada nafteeda ay muqadaro qaala faqaala rajulu nin baa wuxu uhi ya rasuula allah alqiradatu wاlkhanaaziir hiya mima musik doofaaradu iyo daanyeeradu dadkii la nasakayba ee la bedelay miya faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam in allaha lam yuhlik qawman aw lam yucadib qowman buu cadaabkaana maskay buu ka wadaa fayajcala lahum naslan ilahay ummad intuu halaago yani ummad intuu nasako intuu masako haddana nasli uma yeelo yani taran uma yeelo wa ina alqiradata wاlkhanaaziir kaanuu qabla dalik mastiga ka horaba way jiri jireen marka xadiidkana marka wuxuu fasiraya xadiid dhowr an hadda kahor soo maray xadiidkii fa'rada iyo xadiidkii mxuha dabbada iyo kuwaasuu inoo fasirayaa oo nebigu alayh salaatu slam u malayn jiray inay ummadihii la mantaqa bani aadam ee bani israa'iilah ay yihiin u malayn jiray oo intuu muxuu ahay intaas inay intaan la ogeysiinin inayna nasli yeelan jirin o inqiraadi jireen baabun fi lkhalqi yuklaq huwa wasacaada can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal xadaثna rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm wahuwa asaadiq اlmasduuq asaadiqu kii run sheega almasduuqu loo run sheegay yani waxay runi u imaanayey isaguna run ka sheegayey wuxuu noo sheegay ina axadakum yujmacu khalquhu fii baطni ummihi arbaciina yowma midkiin ba waxaa lagu uruurinayaa uu ku jirayaa hooyada caloosha yani raxmkeedu ku jiraya afartan beri isagoo biyo ah nudfa isagoo abuu ku jirayaa ثuma yakunu fi dalika yani mila dalika fi dalika yani fi dalika raxim buu ku jirayaa calaqatan xinjir isagoo mila dalika intii oo kale afartan afartanna isagoo xinjir ku jiraya uma yakunu fi dalika mudga cad hiliba isagoo abu mila dalika intii muddadii o kale ku jiraya waa saddex afartanaad soomaa waa afar bilood waa boqol iyo labaatan habeen uma yursil allahu almalak malak buu ilahay marka soo diraya fayanfuqu fiihi ruux naftuu ku afuufaya wa yu'maru waxaa la farayaa malagaa biarbaci kalimaatin afar eraygaa la farayaa inuu qoro bikatfi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyun aw saciid inuu risqigiisa qoro ajashiisana uu qoro intuu noolaanayo alla wuxuu qabanayaa shaqaana uu qoro inuu ahlu naar yahay inuu ahlujanno yahayna uu kala qoro afartaasa laga faraya fahuwa aladii laa ilaaha gayru ina axadakum layacmalu bicamali ahli اljanna midkiin baa wuxuu samaynaya camalkiisa falayaa camalka ahlijannada yuu muddo badan uu samaynaya xataa maa yakunu baynaha wa baynahu ilaa diraacun ilaa aanu isagiyo jannadii dhudhun mooyaane wax kale aanu udhaxayn yani u soo dhawaado qarka u joogo inuu sidaan ku dhinto oo jannada gala mooya wax kalena aanu udhaxayn fayasbiqu calayhi lkitaab kitaabkii baa u horreynaya kitaabkii baa ka horreeyey kitaabkii baa ka qaalib noqonaya marka kitaabkii si kitaabkii si waafaqsan buu ku dambaynaya oo isbedelaya fayacmalu bicamali ahli الnaari fayadkuluha aakhiru cumrigiisa markuu joogo walciyaadu billah waa khatimadu ka xumaanaysaayo camal ahli naar intuu isu bedelo uu ku dhimanaya wixii si hore ka kacay noqonaya ayb kii kalena marka waa cagsi cagsigiisa waina axadakum layacmalu bicamali ahli الnaar ina axadakum layacmalu bicamali ahli الnaar midkiinna camalka ahlu naarka welig samaynaya dil iyo dhac iyo zina iyo shurbu lkamr iyo waxaasu weli ku jiraya xataa maa yakuuna baynahu wa baynaha ilaa diraac ilaa isagee naartii si xul mooyaane wax kale aan u kala harin uu u soo aakhir cumr uu joogo markaasa ilaah tooba waafajinaya fayasbiqu calayhi alkitaab kitaabkii oo horreeyo inuu ahlujanno yahay oo qayr ku dhimaan doonaba u horraysay fayacmalu bicamali ahli aljanna fayadkuluha labadaas oo marka waa jiraya xadiidkii abu hurayra marka kana waa naqsanya وعn xudayfata عan xudayfata bni usaydin radيa allahu canhu yablugu bihi الnabiy qaala yadkulu اlmalaku calى النطفة malaga xaamta loo wakaashay ee ajinnada ka shaqeeya yaa wuxuu u gelayaa nudfadii biyihii raximka ku dhacay yuu raximka ugu gelayaa bacda an tastaqira fi الraxim raximka intay ku sugnaatay kadambe arbaciina biarbaciin afartan ay ku sugnaatay kadambe waa hamsan wa arbaciin ama ka tariya shan beri leyla aw habeen fayaquulu markaasu wuxuu odhanayaa yaa rab ashaqiyan am saciid waa loo yeedhanayaa marka anma ahlu janna mise ahlu naar fayuktab waa la qoraya fayaquulu markaasu wuxuu odhanayaa ay rab adakarun am unhaa ma labaa mise waa dhadig fayuktabaan waa la qoraya kolki inta loo yeedhiyo uu qoraya wa yuktabu camaluhu camalkiisana waa la qoraya wa aharuhu tallaabooyinkii dheeraadkiisana waa la qoraya wa ajaluhu muddaduu noolaanayana waa la qoraya daqiiqo iyo saacad iyo <clears throat> wax walbaba waa lagu qoraya wa risquhu wax alla wuxuu risqi uu halfan doonana waa la qorayaa ثuma tuطوى الصحف warqadii baa laisku laabayaa falaa yuzaadu fiiha walaa yunqas waxbana lagu dari maayo waxbana laga laga ridi maayo marka xadiidkani xadiidkii hore wax yar ay isku khilaafsan yihiin muddada ay kitaabadaasi ay dhacayso kan wuxuu sheegaya inay shan iyo afartan beri tahay ama ama afartan beri ay tahay sii horena marka boqol iyo labaatan in ahayd an amir ibni wail an amr ibn an caamir ibni waasila eh, radia allahu canhu xadaahu anahu samica cabdullahi bni mascuudin radia allahu canhu cabdullahi bni mascuud buu ka maqlay caamir ibni waasila isaga naftiisu waa saxaabi abu waa'id waa ninka muxuu ahay waxaan jeeda abu طufayl abu طufayl weeyaan waa ninkii ugu dembeeyey saxaabada ugu geeri dembeeyey صaxaabi صaغيira weeyaan marka waa صaxaabi صaxaabi ka warinaya yaquul الشhaqiyu man shaqiya fii baطni أmihi وasaciidu man wucida bغayrihi ibn mascuud baa sidaa yidhi ninka ahlunaarkiihi waa ninkii hooyadii xaloosheediisa oo ku jira ahlunaarnimo loo qoray qofka saciidkiihina waa qofka hayr ku waana qaata hayrkii wixii ku dhacay markuu arko ku waana qaata ee xumihii qofkaa loo ciqaabay iska garab mara kaas way saciid faأtaa rajula min asxaabi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam abu waa'il ayaa wuxuu waxaan ujeedaa abu طufayl ayaa wuxuu u tegey nin asxaabtii nabiga alayh الsalaatu wasalaam ka mid a radia allahu canhum yuqaalu layla xudayfatu bnu usayd oo ninka haddaan soo sheegnay alkifaari abu sariica weeye kunyadiisuna faxadatahu bidalika min qowli ibni mascuud ibn mascuud baa sidaa yidhi buu u sheegay faqaala markaasu wuxuu yidhi wakayfa yashqىa rajulu bigayri camal abu طufayl baa marka ninkii weydiinaya sidee buu qof shaqi u noqonaya weliba aan camal felin caloshi hooyadii buu ku jiraa markaas hadduna shaqi yahay buu leeyahay ibn mascuud faqaala lahu rajulu ninkii baa wuxuu ku yidhi atacjabu min dalik kaa miyaad la yaabaysaa fainii samictu rasuula اllahi salى اله alay slm yaquul إidaa mara intaani uh, wa arbacuuna leyla laba iyo afartan habeen markay maraan bacatha allahu ilaah wuxuu diraa uh, ilayha malakan malag buu u diraa anuna horta intii tiradii hore waa khilaafay soomaalika afartan iyo labuu leeyay tii horena afartan ama afartan iyo shan fasawarahaa waa suuraynaya wa khalaqahaa wa khalaqa samcahaa wa basarahaa wa jildahaa wa laxmahaa wa cidaamaha intaasuu abuuraya afartan iyo afartan iyo laba beri keliya kolka ku jirta weeya ayb sidaas uu sheegaya ayb yaquul ah, ah, uma qaala markaasu wuxuu dhahayaa malag baa dhahaya yaa rab adakarun am unta fayaqdii rabbuka maa shaaa wayaktub lmalak ilah wuxuu xukumayaa wuxuu doono oo malgii baa loo yeelinaya malgiina waa qoraya uma yaquul wuxuu dhahayaa yaa rab ajalhu muddadiisuna maxay tahay cumrigiisu muxuu yahay fayaquulu rabuka ma shaaa wayaktubu almalak rabbigaa wuxuu doon u dhahayaa u yeelinayaa malaggiina waa qoranaya uma yaquulu markaas wuxuu dhahayaa yaa rab risquhu risqiisana muxuu yahay fayaqdii rabuka maa shaa wayaktubu almalak uma yakruju almalaku malagii baa la soo baxayaa bisaxiifa warqaddii buu la soo baxayaa biyadihi gacantiisa isagoo ku wata falaa yaziidu calaa amrin walaa yanqus waxana ku dari maayo waxana ka ridi maayo sidii buu marka qofkii arrintiisa ay noqonaysaa wazaada fii riwaaya riwaaya kalena wuxuu ku daray asawiyun am غayru sawiyin insaan kaamila miyaa mise insaan naaqisa buu noqonaya fayajcaluhu allahu sawiyan aw غayra sawiyin ilahay marka isna waa u yeedhinaya malagina marka sidaas loo yeedhiyay buu hadda ugu geli doonaa oo baab kutiba calى bni aadama nasiibuhu min الzina qof walo bani aadamaban qaybtiisa zina laga qoray qof aan zinaysanaynin ma jirto ayb عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قاal kutiba عlى بن آadم نصيبه من الزنا مdرك ذلika laa محاaلة arrintaasna tii ku dhacaysa weeyaan shaki la'aan qof walbaba nasiibkiisa zinada waa lagu qoray waa ku qoran yaho waana zinaysanaya ayb marka zinadii falcaynaani labada indhood zinahuma nadar indhuhu zinay leeyihiin gacmo zinay leeyihiin sanka zinay leeyahay adin dhan marka zinadii nooc qaybtiisu ka leeyahay marka indhaha zinadooda waa eedmada weeyaan walbudunaani zinaahuma listimaac muxuu ahaye labada dhegood zinadooduna waa dhegaysiga heesada haweenka iyo waxyaalahaas iyo heestooda iyo wixii qalbigiisa dhaqaajiya saas u dhegaysto walisaan zinaahu lkalaam qasanka xun iyo waxyaalaha weeyaan carabka zinadiisa marka waa hadalka wlyadu zinaaha albabtu waa qalbiguna waa jeclaysanayaayo waa tamaniyaya wayusadiqu daalika intaas dhan marka waxaa u rumaynaya ama beeninaya alfarju wayukadibuhu farjiga farjiga marka cawrada ragga iyo cawrada labadan farji waa la yidhaahaa marka farjigaasa arrintii ama ka dhabaynaya oo markaas zinadii waa inay ama ah, maaa waa beeninayaa oo saa ku diidayo zinadii weyneed ma dhacayso laakiin anwacdaas iyo si kollay ma dhacayso weeyaan ayb badbaadayaana ma jiro ibnu cabaas radia allahu canhuma wuxuu dhihi jiray lamamtau hadalka ee xadiidka abu hurayra uu sheegay wax uga eg waladiina yajtanibuuna kabaa'ira alidmi walfawaaxisha ila lamam lamamkaa ilaah uu sheegayo xadiidkan abu hurayra wax ka waafaqsan ma arag bule marka lamamkaas saqaa'irtaas weeyaan oo ilaah uu kabaairta haddii laga tago ilaah uu dhaafaya qofkii marka waxyaalahaas xubnaha ku saabsan kolkay ka dhacaan hadduu zinadii weyneed iska daayo oo gar ilahay marka isaga daayo saqaa'irtaas marka ilahay waa ka dhaafayaayoo xayaalay ka dhacay kabiiradaa ka tagitaankeedi buu ilahay kaga dhaafaya xadiidkaas wax uga egmaan oran jiray marka lamanki lamankiina uu sheegayo baabu tasriif illaahi alquluuba kayfa shaa عن عبد الله بن عمرو بن العاaص رضي الله عنهma يقول إنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول إنa قلوبa بني aadama كلha بني aadamka qلوubtiisa oo dhanu bayna إصبعayni min أصاaبع الرحمن ilaahay laba farood oo farihiisa ka mida ayay ku dhex jiraan ka qalbin waaxidin hal qalbi oo kale sidiisa hal qalbi oo keliya sidii bay ku yihiin oo labada farood ee rabbiga qulubtao dhan bay ku wada dhex jirta yusarifuhu kayfa shaa ilaahay uu gegediyayo siduu rabo gegediyay hadba suudan u ka dhigaayo wuxuunu ka dhigi karo ku fiican ka dhigi karo kal waxaa jeclaanaya waxaa nacaya uma qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi baa marka wuxuu yidhi allaahuma musarifa alquluubi sarif quluubanaa calaa taacatik sidaas ilaaha qulubta gedgediyow qalbigayaga daacadaada xaggeeda ugeed daacadaada xaggeeda ilahu qalbigaya wax wey marka faro waa xadiidkan kadi marka sheegaya xadiid lamidana waa kaynu hadda ka hor soo maray marka inaynu xubno aynahay sida xubnaheena oo kale ah marka ilaahay laleeyahay lug buu leeyahay iyo induu leeyahay iyo gacmuu leeyahay iyo faruu leeyahay iyo ma aha faraheenna oo kale iyo xubnaheena oo saas kale maaha waa sifa min sifaat illahi subxaanahu watacaala inayna eh, kuweena oo kale ahayna marka waxaa lagu daliila xadiidkan kada wuxuu leeyahay qulubta bani aadamka oo dhan imisa malaayiin almalaayiin ba adduunka ku nool ilaah laba faradood keliya dhexdeeda ku jira buu leeyahay marka faracaadiina wax intaasoo dhan marka uma soo batay marka ma aha xubno ma aha waa sifaat ilaah uu leeyahay kayfi ay tahayna aynaan garanayn baabun kullu mawluudin yuuladu cala alfitra can abi hurayrata radia allahu canhu qaal kaana yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam maa min mawluudin ilaa yuuladu cala alfitra ma jiro wax dhasho oo ma jiro ilaa waxaa lagu dhalaa fitradii baa lagu dhalaa fiqradan yani filqada saliimada ah ee istiqaamada aqbasha isagoo hagaagsan oo toosan oo hidaayo aqbala ayaa qof walbaba uu dhasha faabawaahu yuhawidaanihi wa yunasiraanihi wa yumajisaanihi aabbihiis iyo hooyadiis ayaa yahuudiyeeya ama nasraaneeya ama majuuseeya oo fidradii marka fasaadinaya fidradiisuse marka saalix ay ahayd oo marka hidaayo aqbalaysa bay ahayd kii yahuudinimo ku koraho iyadii aabihii baa ka dhigay ee kuma soo dhalanin kii majuusinimo ku kora aabihii hooyadii baa ka dhigay kamaa tuntaju lbahiimatu bahiimatan jamcaa siday u dhasho neefka xoolihii neef xoolo oo kaamila ah ay u dhasho oo dhegihiisii iyo adimahiisii kulli wada kaamil yahay ayb hal tuxisuuna fiiha maka ma ka dareemaysaan min jadcaa mid dhaga googo-an weli neef soo dhashay isagoo dhagax googo-an ma aragtay maya lama arag isagoo kaamilu marka neefkii soo dhashaa dadkii baa marka suusuntanayo o dhagaha googoynayo jeexjeexayo sidaasoo kale marka dadkii baa khilqadiisii doorinaya kana sidoo kale wey uma yaquulu abu hurayra abu hurayra wuxuu odhan jiray waqra'uu in shi'tum fiطraة allahi alatii faطra الnaasa عalayha laa tabdiila lkhalqi اllah yani laa tubadilu khalq اllah walaa tuغayiru bab ma dukira fi أwlaadi الmushrikiin can ibni cabaasin radي allahu canهuma qaal su'ila rasuulu اllahi salى اله alay slm can atfaali الmushrikiin qaal allahu aclamu bima kanuu caamiliina id khalaqahum awlaadda gaaladu ee yaraanka ku dhimatay siday noqonayaan baa lema jannay galayaan mise naartay galayaan markaasuu nebiga alayh salatu salaam wuxuu yidhi ilaahay isagaa og markuu abuuray waxay samayn lahaayeen isagaa og waxay samayn lahayn isaga ayb markaas waxay haddii ay weynaadaan samayn lahaayeen ilahay waa ogyahay qaar marka waxaa jira hadday weynaadaan gaaloobi lahaa ilahayna u ka qaar waxaa jira hadday weynaadaan mu'miniin cusaada noqon lahaa qaar misla noqon sidii wiilka khadirdile oo kale oo ninba marka siduu ilah ka abuuray ilahay marka isaga ogdule xadiid kalena marka waxaa ku aroortay in la imtixaani doono waa la imtixaani doonaayo marka waa aakhira yaa la fari doonaa marka la fari doonaa la odhanayaa naartantada ku dhaca wax naar baa la odhan doonaa naartantada ku dhaca kii naartaas yeelo ay amarka ilahay qaata ku dhacana naartaas ay janna u noqonaysaa kii kalena agii kale aadaya marka xadiidkani wuxuu sheegayaa uu tilmaamayaa inkastoona sariix aanu ku ahayn inuu mid walbaba wixii hadduu ka weynaado uu noqon lahaa laga dhigaayo baab fi اlgulaami اladii qatalahu اlkhadir can ubay bni kacbin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alay slam ina algulaama aladi qatalahu lkhadiru tubica kaafira walow caasha laarhaqa abawayhi yani kallafa abawayhi طugyaana wa kufra ku mashaqayn la ku kallifi lahaa gaalnimo iyo kibir iyo macsiya ayb waa xadiidkii dheera aynu soo marray marka suuratu kahfi aayadaheedii ay ka hadlaayeen baabun fi dikri man maata min الصibyaan wa khalqi اljannati والnaar whm fii sulbi aabaa'ihim can caaishaةa umi اlmu'miniina radي allahu canha qaalat duciya rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslm ilى janaazati صabiyi min alanصaar faqaal faqaalat faqultu markaas waxay caaisha waxay tidhi yaa rasuula allah طuubaa lahu طuubaa lihada cusfuuru min casaafiir الjanة lam yacmal الsuuءa walam yudrikhu ayaan badanaa kaasu waa shimbir shimbiraha jannada ka mida jannada iska daaqi doona dembi ma aanu samaynin dembina ma aanu soo gaarin waktigu dambi sameeya ma qaan gaadhin ayaan badanaa kaasu qaala markaasu wuxuu yidhi wagayru daalika yaa caaisha mise waa sidaas aan ahayn ina allaha khalaqa aljannata khalaqa liljannati ahlan dad buu ilaah jannada u abuuray khalaqahum lahaa jannadu u abuuray wahum fii afnaabi aabaa'ihim iyagoo dabarada aabbayaalkood ku jira biyo dhacaan jidka aabbahood ku jira iyagoo aabo ilah abo wa khalaqa linnaari ahlan khalaqahum laha wa fii aslaabi aabaa'ihim qolo walbaba marka ah, kii loo abuurayna naartii waa la geenaya walow sabiba ha ahaado kii janno loo abuurayna jannadii waa la geenaya walow sabinaba ha ahaado baabu baabu kitaab اlcilm baabun fii rafci اlcilmi wa ظuhuuri اljahl can anas bni maliki radi allahu canhu qaal alaa uxadiثukum xadiiثa samictuhu min rasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslm laa yuxadiثukum axadu bacdii samicahu minhu ma idin sheegaa xadiid aan rasuulka ilaahay ka maqlay oo qof mxuah iga dambeeyo oo nebiga ka maqlo idin sheegayaana aanu jirin ayb lan anas wuxuu ahaa dadkii da' weynaaday ee gadaal ka dhintay buu ahaa shan iyo shan iyo sagaashankii meelahaas uu ku dhintay madiinat albasra ayb marka qaar kolkaa kasii dambeeyey way jiraan lakiin raggii kolkaa la maqlay xadiidkaa la maqlay inay kolkaa dhammaadeen baa suurowda wuxuu nebigu marka wuxuu yidhi ina min ashraat الsaaca calaamaadka qiyaamaha waxaa ka mid a an yurfaca alcilmu in cilmiga la qaado wayadhar aljahl jahligu u farabato wayakshuwa zina zinadu ay farabadato ay wayushrab alkmr kamradana la cabo yadhab الrijaalu raggu ay tagaan oo yani raggu ay dhammaadaan ay yaraadaan wa tabqa الnisaa haweenku ay hadhaan xataa yakuna lihamsiina imra'atan qayimun waaxid yani mas-uulun waaxid ilaa kontonkii naagoodba nin keliya oo mas-uulka ay leeyihiin kontonkii naagoodba ninkasu hagaago haweenkaa marka ka fara badan doona akhiru zamaanka ragga ka badan doona aad iyo aad uga sii badan doona ayb xurufta ragga dhacaysan iyo marka waaba inay raggu aada ugu baaba'aanoo marka halkii xarbe ee keliyana in somaaliyoon baa ku dhintay an ciraaq iyo mxuahaadee dhex maraysa kuwan ka xuruftan yaryarahe kale iyo mxuu caalamiga ahayd iyo waxaa ku dhinta malaayiin malaayiin baa halka xarbe kaliya ku dhimanaya oo rag u badan xagga kale kolley yani wasaa'il halaag haweenka kaga badan yihiin cumri gaaba ah iyo cumri dheerar ah badiyada taas ha dambaysay haweenku inay ragga ka cumri gaaban yihiin iyo inay ka cumri dheer yihiin taas iyado ixsaa'iyaad bay u baahan tahay daqiiq laakiin kulleyba waxaa waadixee qof waliba uu dareemayaa waxyaalahan damaarka ahe dadku aad ay ugu dhammaadaan ee xuruubtu ay ka mid tahay inay raggu haweenka uga badan yihiin marka haweenku inay akhruzaman badan doonaan ragguna ay yaraan doonaan waa sii badan doonta inkastoo hadda nafteeda la yidhaha haweenkaa ragga ka badan baabu fi qabdi اlcilm can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alay wasalam yataqaarab الzamaan zamankaas soo soo gaaban doona zamankaas soo dhowaan doona oo waa soo gaaban doona oo saacaddii iyo maalintii iyo mid waliba waa soo cidhiiryami doonaa waa yaran doonaa wayuqbad اlcilmu cilmigana waa la qaadi doonaa watadharu اlfitan fitooyinkii iyo mxua dagaaladii waxaasaa badan doona wayulqa shuxu bukligana waa la soo dejin doonaa dhulka shuxi baa lagu soo tuuri doonaa wayakuru alharju harjiguna waa badan doonaa qaaluu markaasu wuxu wama alharju harjina muxuu yahay qaala markaasu alqatl dilka weeyaan uu xaraka weliba dilkaa badan doona baabun fii qabdi alcilmi biqabdi alculamaa cilmigaa la qaadi doonaabay labadii xadiis hore bay yidhahen marka sidee lagu qaadayaa cilmigii miyaa dadka la ilowsiinaya laabtiisa laga qaadaya mise waa si kale can cabd bni camr bn alcaasi radia allahu canhuma qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul ina allaha laa yaqbidu اlcilma intizaacan yantazichu min annaas ilaahay cilmi kuma qaado siibid uu dadka ka siibayo kuma qaado oo qalbigooda uu ka bixinayo walaakin yaqbidu cilma biqabdi اlculamaa culamada dilkeeda culamada uu laayo oo culamadu dhammaato ayuu cilmiga ilaah ku qaadi doonaa xataa idaa lam yatruk caaliman marka aanu ilahay hal caalimana aanu ka tegin oo aanu reebin ittakhada annaasu dadkaa samaysanaya ru'asaa'an juxaala madax eh, jaahiliin ay samaysanayaan fasu'iluu waxbaa la weydiinayaa faaftaw bigayri cilmin cilmi la'aan bay dadka ugu fidyoonayaan fadalluu waa lumaan wa adalluu waana lumayaan dadkana waa luminayaan iyaguna waa lumayaan taasaa dhici doonta weliba cilmi la qaadayan cilmigan cilmi mawaaridka la ugu horraysa ilaa aanu de aan la helin qof laba qof oo eh, laba qof dhexalsiya kole hooyadu maxay dhexalaysaa waa aragteen marka hadda maahay waan hakaam suu-a dalalka muslimiinta ilaah ku ibtileeyey meel ay ka soo galaan tashriica islaamiga waxa ugu horreeyey dhaxalka ugu horreeyey awal hore waxaa iska jiri jiray waxa la yidhaaho axwaal shaksiya la yidhaaho loo reebay maaha shareicada islamka lagu xukumay la yidhaaho waxyaalaha jinaa-aad jinaayaadka iyo amwaasha iyo waxyaalahooda hore loo ilqeeyey in yaroo marka usrada kaanteeda ku saabsana ayaa maxkamadaha islaamka lagu xukumi jiray dalka islaamka islaamka lagu xukumi jiray markaas tiina marka hadda wata usoo dhigtama ay ka bilaabeen miraadkay ka bilaabeen oo ilqeeyeen oo markaas ay miraad min cindihim ay ka samaysteen ay iska sameeyeen baabu man sana sunatan xasanatan aw sayi'atan fi lislaam can jariir bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal jaءa naasu min alacraab niman reer baadiyaha waxay u yimaadeen ilaa rasuuli llahi sala allahu alيyه wasalam calayhim asuuf oo suuf xidhan dhar suufa xidhan dhar dhabar ah xidhan fara'aa nabigu wuxuu arkay suu'a xaalihim xaaladooda xumaanteedii bu arkay iyo rafaadkii ka muuqday qad asaabahum qad asaabathum xaaja dhibaata ay ku dhacday iyo baahi ay ku dhacday faxafa annaasu cala asadaqa sadaqaduu nabigu alay sala slam dadka ku guubaabiyey fa abta'uu dibba u dhaceena wax keenideedaba la daaheen fa abta'uu canhu xataa ru'ya dalika fii wajhihi ilaa nebiga alay slat slaam karaahadii waa intaa karaahistay wejigiisa laga dareemay faqaala uma ina rajula min alansaar nin ansaar ka mida yaja'a la yimid bisuratin kiish buu la yimid min waraqin oo fida ah uma jaa'a aakaru haddana mid kale isna mid kale la yimid uma tataabacuu dadkii baa iska soo daba dhacay xataa curifa asuruuru fii wajhihi ilaa farxii nebiga wejigiisa alayh salaatu wasalaam laga gartay faqaala rasuulu اlahi salى اlahu alay slam man sanna fi lislaami sunatan xasana qofkii sunno wanaagsan caado wanaagsan qofkii islaamnimada dhexeeda ku jideeya fa cumila biha lagu camal falo bacdahu siga dabadii kutiba lahu bikulli ajrin bikulli bimili kutiba lahu mihlu ajri man camila biha qof alla qofkii ku camal fala ajrigiisa oo kale yaa loo qorayaa walaa yanqusu min ujuurihim shay ajrigoodina waxba kama dhacayo waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'a qofkii islaamnimada dhexdeeda caadaha ku jideeyana fa cumila bihaa bacdahu isaga dabadii lagu dhaqmana kutiba calayhi waxaa lagu qorayaa midlu wisri man camila biha qof alla qofkii ku camal falo oo dhan dembigiisa in lamidaa loo qoraya walaa yanqusu min awsaarihim shay-an dembigoodina iyagana waxba ka dhici maayo ilaa ninkii jilka ugu horreeyey ee walaalkii dilay qof alla qofkii bani aadama dulmi loo dilaba uu muxuu ahay dhiiggiisii qayb ay ka saaran tahay ayb marka sunnadaa uu jidaynaya nebigu alayh salat slam sunna xasan iyo sunna siiya uu kala leeyahay maaha qof isagu tashriic isagu la imanayo oo waxaan mashruucayn mashruucu ka dhigayo ama wax mashruuca u hayru mashruuc u bedelaya ma aha waa fulinta iyo ku dhaqanka lagu dhaqmo shay mashruuca oo sharciga ilaahay waafaqsan oo sharciga ilaahay la yimid uu muxuu ahaa dadka u horseedaya ku dhaqankiisa taasaa laga wadaa sida ninkan kada sadaqada sadaqadu waa shay mashruuc oo ilaah sharcigiisa uu ku jideeyey weeyaan marka isagu ninkan kadu nin sadaqada sharci ka dhigay ma ahayn ee fulinteedi iyo ku dhaqankeedii shaygii nebigu u amray fulintiisii yuu dadka u horseeday oo masjidkani kaga daydeen kaasaa laga wadaa mooya qof hadda wax tashriica la imaan karay oo dheeraada oo tashriici wanaagsan noqon karaa ma jiro kaas baabu man dacaa ilaa hudan aw dalaalah can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من ujuurihim shay-a qofkii shay hanuun oo khayra dadka ugu yeedha wuxuu leeyahay ajri wuxuu ka leeyahay in alla intii ku soo raacday ajirkooda oo kale buu leeyahay ajirkoodii waxba laga yeerin oo loo qaybin maayo isna ajri kaamila la siinayaa mid walbana ajri kaamila la siinayaa waman dacaa ilaa dalaalah qofkii lumitaan iyo sharciga wax khilaafsan ugu yeedha dadkana kaana calayhi waxa dushiisa ah min alإثmi denbi mihlu aahaami man tabicahu qof alla qofkii e, ku raacay dembigiisa oo kale yuu leeyahay laa yanqusu dalika min aahaamihim shay-an waxba kanuma ridayo mid walibana dembigiisaoo kaamila buu leeyahay kanuna nin walbaba dembigiisa dembi lamida buu leeyahay ayb qofkii muxuu ahaaye sharci beenbeena oo sharciga ilaahay khilaafsan maalan u sameeya qaanuun qaanuun dalaala u sameeya ummad u sameeya in alla intii ku dhaqanto oo dhan dembigeed in alle intii uga dambaysa ee hirgelisa iyo intii loogu xukumay iyo kuwa wax ku xukumay iyo dembigay leeyihiin oo dhan kii baalkaas sameeyey ayaa muxuu ahaa in leeg buu leeyahy iyaguna dembigooday leeyihin oo kaamil baabun fi kitaabati fi katbati اlqur'an wالtaxdiiri min alkadibi calى rasuuli اllahi salى اllahu alay slam can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal laa taktubuu canii waxba hayga qorina yani xadiidtayda ha qorannina wman kataba canii غayra اlqur'ani falyamxuhu qofkii waxaan qur'aan ahayn iga qoray ha tirtiro xad kolkaasu marka waxay ahayd fi awaa'il اlislaam bay ahayd lakin kaas waa la nasakayo waa la nasakayo waa la qoray xadiidka nebiga alay slat slam waa la qori jiray waa kaynu soo marray khudbadii xajat اlwadaacba ninkii abushaha ahaa loo qoray inuu yidhi nebiga alayh الsalatu wasalaam waxadiduu canii walaa xaraj iga sheekeeya oo waxaad iga maqashaan sii sheega oo dhibaatana ma leh waman kadaba calaya qofkii iga been sheega qaala hammaamun axsabuhu qaala inuu yidhi mutacammidan mutacammidan inuu ku darayna waa u malaynayaa buu marka hammaam waa shakisan yahay laakiin riwaayad kaloo aan shakinin baa jirta oo mutacammidan taasi waa lagama maarmaan oo ku jirta man kadaba calaya mutacammidan qofkii iga been sheega isagoo u camdinayo oo waxaan inuu been yahay garanayo qofka ay la noqoto ismoodsiye ma aha oo axaadiida mawduucada la yidhaaha beenta ah waxaa ku jira qaar khata ku dhacay si gafa ku dhacay iyo qaar niman beenaalayaali ay abuurteen marka qofkii khata uga dhacay isagu markaa dembigii waa ka waa ka cayntaa dembi waa ka nabadgalay laakiin qofkii ogaaday inuu ninkanu ku gafay waxaanu xadiid aanu ahayn waa inuu ka tagaa ayb falyatabawa ha ka diyaarsado maqcadahu booskiisa min annaari naartan ka diyaarsada وعn المغيرة بن شعبة رضي الله عنه qاla سمعtu رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم يقول إna kadiban calaya been aniga la iga sheegaayo laysa ka kadibin calى أxad been qof kale laga sheegay ma aha qof caadiya been laga sheegay iyo beenta ani laga sheegay ma aha isku mid maaha beenta ani laga sheegay waa waxyigii laga been sheego alla laga been sheegay weeyaan faman kadaba calaya qofkii iga been sheega mutacamidan isagoo u camdiyaya kii hamaam u shakisana xadiidka kanuma shakiyin soo mari falyatabawa maqcadahu min الnar وعn سمرة بن جندب وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قالا qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم من xdث عnيi qofkii iga sheekeeyo xadيiث iga sheega بxadيiثi yarىa أنhu kadib xadيiث uu u arkaayo inuu been yahay kolkuu sheegay inuu been yahay u arkaayo fahuwa axadu lkadaabayn aw axadu lkadaabiin labada beenaale midkood weeya kii abuurtay beentantada ee la yimaadna waa beenaale kii isagoo inuu been yahay u garanaya haddana ku sheekeeyeyna isna waa beenaale kale labadoodaba laba beenaale weeyaan ayb marka halayska ilaaliyo eh, qaala rasuulu lahi eh, sidaa halayska ilaaliyo iska idlaaqo la yidhaha rasuulka ilahi baa sidaa yidhi inaad hubta mooyaane wixii aada hubto oo masdar mawsuuqa aad ku aragto oo eh, kutub alaxaadiid muctamada calayha aad ka naqlinayso waa odhan karaysaa rasuulka ilahi baa sidaa yidhi laakiin wax kaleo aadan ogeyn xaqiiqadiisa aadan ogeyn ama kitaab un yaroo isku aragto qalad kubudaa iska ama qof unaad ka maqashay sidaas oo kale leh wuxuu yahay baadan garanayn iska ilaaliya aad bay khatar u tahay rasuulka ilaahay buu sidaasuu yidhi in la yidhaaho waxaan la hubin axaadiidta nabiga loo nisbeeya qaar been abaa jira qaar beena baa jira culamaaulxadiidna ay caddeeyeen oy madheen oo qaar u sooceen saib marka waa in la ilaaliyo wixii nebiga loo nisbeynayo in aad iyo aad looga digtoonaado kitaabu ducaa baabu fi asmaaءi اllahi عaزa wajل wa fi man axsaaha عan abi hurayraةa radي allahu canhu عan الnabiy slى الlaه عalay slam qaal ina lilahi tiscatan wa tisciina asmaa ilaahay wuxuu leeyahay sagaashan iyo sagaal magac buu leeyahay man axsaahaa qofkii man xafidahaa qofkii qaybaayo dakala aljanna jannada uu gelaayo wallahu witrun ilaahay mid mid keliya weeyaan yuxibu lwitra tirada witriga la yidhahna waa jecel yahay cibaadada salaada witrigaana waa jecel yahay xirada oo dhan bana wixii witriga ilah waa jecel yahay lowxdaniyeed ilahay barran marka kolkuu leeyahay ilaahay sagaashan iyo sagaal magac buu leeyahay maaha intaa kale inay ku kooban yihiin asmaada ilaahay asmaa kale oo la aqoonin baa jirta oo sida mxu saxiixa oo sheegaya baa jira in asmaada ilaahay qaar uu khalqigiisa qaarkood baray ay jiraan qaar uu qaarkood ku sheegay ay jiraan qaar ilaahay mooyaane wax kale aanay jirin inay jiraan marka magacyada ilahay baa intan ku kooban maya waxaa weeyaan magacyada qofkii xifdaayo uu janno ku gelayo baa sagaaliyo sagaashan ee magacyada ilahay oo dhan baa intaa keliya ah ma aha sagaaliyo sagaashankaa ismi ilaah uu leeyahay ee xaalad daaliha inuu qofkii xifdaayo jannada uu ku gelaayo riwaayadka qaarkood oo saxiixinka laakiin aan ahayn tirmidi iyo ibnu maajah iyo xaakim ibnu sadrag iyabaa tirtiriy oo allahu aladi laa ilaha illaa huwa marka waxaa loo qaatay inuu yahay tacdaadkaas min abi hurayra abu hurayra intuu qur-aankii ka soo lafasay magacyada ilaahay ku jira muu markay wariyey oo sheegay lakiin xadiidka inta marfuuci waa inta keliya ilaahay sagaashan iyo sagaal magac buu leeyahay oo qofkii xifdiyaa uu janno ku gelaayo markaasuu sagaal iyo sagaashankii magac abu hurayra qur-aanka intuu ka soo xulay buu sheegay baabu ducaaءi الnabiy slى الlahu عalيه waslm an can farwata bni nawflin اlأshjaciy radي allahu canhu qala sأltu caaishaةa radي allahu canha cama kana rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi waslm yadcuu bihi rabbahu عaزa wajل qaalat markaas waxay tihi kaana yaquul wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min shari maa camiltu wa min shari maa lam acmal wuxuu nebigu ilaahay ku baryi jiray baa ida markaasay tihi saasuu ilahay ku baryi jiray ila waxaan kaa magan galay wixii aan sameeyey sharkiisa iyo wixii aanan samayninbaba min shari maa calimtu wa min shari maa lam aclam taasina iyaduna waa jirtaa waxaan ogahay iyo waxaanan ogahay وعn عن iبن عabاasi رضي الله عنهma أنa رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم kاna yquل اللهma laka أسلمت وبka آamنت وعaليka توkلت وإليka أنبت وبka khاaصمت اللهma إنii أعuudu بعزتka lا إلaha إلا أنت أn تضلنيi أnت الحي الذي laa يmuuت والجiن والإنس يmuuتuun saasuu nebigu ku ducaysan jiray ducadiisu ka mid ahayd allahuma laka aslamtu ilahu adaan kuu hogaansamay wabika aamantu adaan ku rumeeyey wa calayka tawakaltu adaan kuu tala saartay wa ilayka anabtu adaan kuu tooba keeno kuu soo noqdo wa bika khaasamtu adiga sababtaadan dadka ula cellooday dadka gaaladii ula dagaalamaya waa sababta allahuma inii acuudu bicizatika ilaahu cizigaagaan magan galay laa ilaaha ilaa anta adiga mooyaane ilaah kale ma jiray an tudilanii inaad illumiso kaa magan galay anta alxayu اladii laa yamuut adigu ka nooleen weligii dhimanaynin baa tahay wاljin wاlins yamuutuun jinkiiyo insiguba iyagu waa dhintaan عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم kاna إذا kاna في سفر وأsxر يعني dخلa في وقti السحر hadduu intuu sفر ku jiro نبgu عليه الصلاaةu وسلام hiraabta ay u gasho يقuل wuxuu dhici jiray سمع سامع بحمد اللahi وحسن بلائه علينا ربنا صاaحبنا وأفضل علينا عاaئدا بالله من النار saasuu odhan jiray kolkasta ciraabka hore tahay ee safaru ku jiro samica saamicun ha maqlo qofkii wax maqlaya ha maqlo bixamdi illaahi xamdiga ilah ha maqlo xamdigan ilahay ku xamdiyayna ha maqlo wa xusni balaa'ihi calayna yani xusni nicmatihi calayna nicmadu ilahna siiye wanaaggeeda rabbanaa saaxibnaa ilaahu nala jir waafdil calayna yani tafadal calayna ilah waxna si caa'idan biاllahi min annaar naar anagoo ilahay ka magan gala can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu عalيه wasalam annahu kana yadcuu bihada ducaa ducadanuu nebigu ku ducaysan jiray allahuma اغfir lii khatii'atii wa jahlii ilaahu gafkaygii iyo jahligaygaba ii dhaaf wa israafii fii amrii xadgudubkayga arrimahaygaan ku xadgudba ilaahu ii dhaaf wamaa anta aclamu bihi minii waxaad iga og tahay ii dhaaf allaahumma اغfir lii jiddii wahadlii ilaahw dhabtaydiyo dheeldheelkaygaba ii dhaaf waxaan ukas iyo dhab u sameeyey waxaan ciyaar u sameeyeyba ilaahu ii dhaaf wa khaطa'ii wa camdii gafkayga iyo ukaskayga baana ilaahu ii dhaaf wa kullu dalika cindii intaasoo dhan baban agteeda waa yahay dembi aan ukas u sameeyey ku aan dheeldheel u sameeyey intaba waa leeyahay allaahumma اغfir lii maa qadamtu wamaa akhartu ilaahu ii dhaaf dembigaygii aan hore u geystay iyo kii dambe gadaal ahaaba ilaahu ii dhaaf wamaa asrartu iyo wixii aan qarsaday iyo wamaa aclamtu wixii aan la jahrayba ilaahu idhaaf wamaa anta aclamu bihi minii waxaad adigu iiga aqoon badan tahayba anta almuqadimu wa anta almu'ahir adigaa ka wax horow dhiga ka waxna dib u dhiga ah wa anta calaa kulli shayin qadiir can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam yaquul allahuma aslix lii diini aladii huwa cismatu amri ilaahu ii hagaaji diinkayga arrintayda oo dhaniba isaga ay ku dhisantahay arrintayda oo dhanbaba u ah Eh, ilaalin u ah ilahu ii hagaaji وأصلح lii dunyaaya alatii fiiha macaashi ilaahu ii hagaaji adduunyadayda eh, maxaa noloshaydu iyada ay ku xidhan tahay وأصلix lii aakhirati alatii ilayha macaadi ilaahu ii hagaaji aakhiradayda aan u noqon doono hadhow ka noqdo aan ku noolaan doono wاjcal الxayaaةa ziyaadaةa lii fii kuli khayr nolosha ilaah iga dhig ziyaado khayr oo dhan aan ka ziyaadsado ilah iga dhig intaan noolahay khayr aan ziyaadsado wajcal ilmowta raaxatan lii min kulli shar geeridana iga dhig raaxaysi aan ka raaxaysanayo dhib oo dhan aan reebayo dhib oo dhan ka raaxaysanaya iga dhig oo kolkaan dhinto aanan dhib dambe arkayn wa can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alيه waslm annahu kana yaquul allahuma inii as'aluka alhudaa wاltuqى wاlcafaafa wاlغina ilaahu allahuma inii as'aluka ilahu waxaan ku weydiisay alhudaa hanuun baan ku weydiisay inaad hanuuniso wاtuqaa cabsi cabsi inaad iwaafajisaan ku weydiiso wاlcafaafa dhowrsani xaaraantaan ka dhowrsado wاlغinaa iyo deeqtani aan khalqiga ka deeqtoonahay wa can ziyaad bni arqama qaal laa aqulu lakum ila kama kana rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul rasuulka ilaahi wuxuu dhihi jiray mooyaane wax kale idinma dhahayo qaala kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min alcajzi wاlkasal ilaahu waxaan kaa magan galay caajis iyo wahsi baan kaa magan galay wاljubni wاlbukl fulaynimi iyo iyo bakiilnimaan kaa magangalay walharami iyo gabow cirda lilcumurka midkan la yidhaaho asaasan qofka uu noqdo ee eh, muxuuaha carruurnimadii oo kale uu ku noqdo caqligu ka tago kaasuu ka wada wacadaabi alqabr iyo cadaabka qabrigan kaa magangalay allaahumma aati nafsii taqwaaha ilaahu naftayda sii cabsidaada si wax alla kaga cabsataan ku habanuuni wazakiha ilaahu طahir naftayda anta khayru man zakaaha wax طaahiriya adaa ugu wanaagsan anta waliyuhaa wa mawlaaha adigaa sayidkeedii ah iyo naasirkeediiba adiga allahuma inii acuudu bika waxaan kaa magagalay min cilmin laa yanfac cilmi aan wax taraynin wa qalbin laa yakshac qalbi aan khushuucaynin wa min nafsin laa tashbac naf aan dhargaynin oon weyn wa min dacwati laa yustajaabu lahaa iyo eh, bari aan la aqbalaynin baan kaa magagalay kuwayaalkaasaa ka mid ah ducooyinkii nabiga alayh isalaatu wasalaam baabu ducaa allahuma اغfir lii warxamnii wacaafini warzuqnii ducadaas ducada lagu ducaysto can abi malikin alashjaciyi can abih abu malik alashjaci magaciisu waa sacd bnu طaariq ibn ashyam marka isagu saxaabi ma aha abihiis طaariq ibn ashyam ayaa saxaabi ah can abihi radia allahu canhu abihibu wuxuu ka warinayaa annahu samica الnabiya salى اllahu عalيه wasalama nebiga oo le waataahu rajulu isagoo nin u yimid faqaala ninkii baa wuxuu yidhi ya rasuula allah kayfa aquulu xiina as'alu rabbii caza wajal sideen dhahaa markaan rabbigay baryanayo qaala markaasu wuxu uhi qul allaahuma اغfir lii warxamnii wacaafinii warzuqnii sidaa dhe buu yidhi allahuma اغfir lii ilaahu ii dambi dhaaf warxamnii in naxariiso allahuma اغfir lii وarxamnii وcaafinii وarزuqnii wayajmacu asaabicahu farihiisuu kulminaayey ila alibhaama suulka mooyaane yani afar kelimadood inay yihiin buu ku ishaaraya faina haaulaa'i kuwaas erayadaas afartii tajmacu laka waxay ku ururinayaan dunyaaka wa aakhiratak aakhiradaadi yaa dunyadaadi ay ku koobayaan waxba ayna kaaga tegayn saddexda horena labada hore marka iyagu waxaa weeyaan waa aakhiray ku saabsan yihiin qufraanka iyo raxmada caafiyaduna waa caam aakhiriya adduunkaba iyadoo caam bay tahay risqiguna marka waa khaas aakhiriya adduunkii marka ku jannayaan way baabu ducaa allahuma aati nafsi eh, allahuma aatina fi dunya xasanata wafi laakhirati xasanata waqina cadaab annar taa ducada lagu ducaysto can cabdilcaziizi wa huwa bnu suhayb qaala sa'ala qataadatu anasan qataadatu bnu dacaama saduusi ayaa wuxuu weydiiyey anasan anas bna maaliki radia allahu canhu ayu dacwatin kaana yadcuu biha anabiyu sala allahu alayhi wasalama akar ducaday buu nebigu ku ducaysan jiray u badnayd qaala markaasu wuxuu yidhi kaana aktaru dacwatin yadcuu biha yaquul inuu yidhaaha baa u badnayd allahuma aatinaa fi dunya xasanata wafi alaakhirati xasanata waqina cadaab annaar sidaa inuu ku ducaysto yaa ducadii nebiga calayh isalaatu wasalaam u badnayd allahuma aatinaa ilaahu nagu sii fi dunyaa adduunka xasanatan wanaag nagu sii wax wanaagsan nagu sii wa fi alaakhirati xasanatan aakhiradana xaalad wanaagsan nagu sii waqina cadaab annaar nagana nabadgelya cadaabka naarta saasaa u badnayd buu leeyahy qaala wuxuuna yidhi qataada wa kaana anasun idaa araada an yadcuwa bidacwatin dacaa biha hadduu inuu wax ku duceeyo doono anas iyadu horta ku bilaabi jiray allahuma atina ku bilaabi jiray faidaa araada an yadcuwa bidacwatin dacaa biha fiihi ducadaasuu iyadana ku kolkuu wax kale inuu ku ducaysa doonana allahuma aatinaa fi dunya hada ku bilaabi jiray markaasuu tii kale haddana ku dari jiray taasaa u badnayd buu lehay anas ibnu maalik radia allahu canhu ducadii nabiga alay slam wuxuu ugu ducaysan jiray walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh